ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ضلله فلا هادي أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد baabu shuruudi الصلاة waxaynu bilaabaynaa salaadii baynu ku dhex jirnay shuruuddeeda shuruudda qaar ka midaba waynu soo marnay sida bahaaradii iyo waktigii laakiin isagoo isku xidhaya ayaa halkan uu ku sheegi doonaa shardiguna wuxuu salaada uga dhigan yahay sida miftaaxu guriga aada ku furaysa uu ka dhigan yahay oo kale markaad doonayso guriga inaad gasho muftaaxa waa inaad haysataa shuruuddu waa intaan salaada la gelin ka hor in la xaqiijiyo bikhilaafi alarkaan arkaanta way ka duwan tahay oo arkaantu waa shaygu ka kooban yahay waxaan la imanayaa masala shuruudda la tirin doono oo dhan intaan la gelin salaada waa qofka tukanaya musalliga xaqiijiya isagoo shuruudii oo dhan la wada yimi ayuu salaadii u dhaqaaqaya laakiin arkaanta wuxuu qofku la imanaya intii dhex jira salaada farqigaasaa udhexeeya shuruudda wax lagama maarmaana salaada markuu qof bilaabo ilaa markuu dhammaynayo inay jirto haddii shardi ka mida la waayo shuruuddii isagoo salaadii ku jira waa buraysa shuruuddu waxay u qaybsantaa laba qaybood shuruud sixa wa shuruud lwujuub shardi tusinayo qofka in ay ka ansaxayso salaada oo marka laga helo ay ka ansaxayso iyo shardi kasii horeeya oo shardulwujuub la ydhaah oo qofka ilaa shardigaa laga helo aanay salaada ku waajibayn shuruud lwujuub waa inuu qofku muslim yahay caqli leeyahay qaangaadh yahay daahir min alxaydi wanifaaq qof muslim oo mukalaf oo daahir ah ki wax ka weyn baa laga doona kii allana kamaba ansaxayso gabadhii aan daahir kumanay waajibin shuruuddaa saddexdaa waxaa la yidhahdaa shuruud lwujuub shuruud sixa oo qofkii marka laga helo ay saxayso waa inuu waktigu galo xadadkii waa inuu ka nadiif yahay qofku nijaasna waa inuu ka nadiif yahay cawrada waa inuu asturaa qibladana waa inuu ujeedsadaa niyadu xagga arkaantay maraysa shardigu waa kaas weeye xagga luqada xagga istilaaxana maa yalzamu min cadamihi alcadam walaa yalzamu min wujuudihi wujuud waa shayga haddii isaga la waayo mashruudkiina waa la waayaya shardi haddii la waayo salaadii waa la waayaya shardi haddii la qofku isagoo daahir oo iska weyse qabo waktigu joogo shuruuda lo dhan la wada helay ayaa laga yaabaa inaanay salaadii dee daruuri ku ahayn waaya wa can cali ibni balqi radia allahu canhu qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam nebigu waxa uhi idaa fasaa axadukum midkiin marka ay naafi ka soo baxdo fi salaa salaada dhexdeeda falyansarif ha ka baxa salaada waliyatawada ha weysaysto waliyucid asalaa salaadii inaa soo celiyo rawaahu lkamsa wasaxaxahu bnu xibbaan xadiidkuna waa saxiix wey iyo xasan labadaba lagu sheegay xadiid sugan weeye saxiixa waxa uu xadiidkani tilmaamayaa inay neeftu burinayso salaada qofki isagoo salaadii ku jira haddii naqaskaasi uu ka yimaado xagga dambe salaadii way jabtay waana inuu ka baxo soo weysaysto oo soo celiyo salaadiiyo soo bilaabo laa yabni laakinahu yabtadi wuu bilaabaya ma binaynayo halkii uu marayay kama ambaqaadaye wuu soo bilaabaya inuu qofkii daahir yahay si kale kolka loo dhigo haddii shuruuddan la waayo yaxsul hunaak mubdil min mubdilaati salaa arkaanta iyo shuruuddan la waayo salaada waxyaabihii burinaya unbaa yimaada waxa halkaa aynu ka faa'idaysano kale xadiidka haddii qofka ay cibaadadani ka burto ma xalaal uma aha inuu sii wado laakiin waa xaaraan arrintaa halagu ha lagu xisaabtamo dadka qaarkood baa laga yaabaa inay iska yaro xishoodaan intay ka yimaadaan wax dabeetana uu iska dhex booda uun jamaca tukanaya kuma dhici karayso meel aad ku hadhaa ma jireen iyo meel aad ka baxdaasoone si aanay kuwani kuu soo egeegin iskala tukada ilaa intay dhammaynayaan waa xaaxan waaya waa diintii ilah waa istihzaaun biddiin watalaacu watalaacubun bishacaa'ir cibaadadii baa waxaan u qalmin oon ku habboonayn ayaadna tima iska ilaali adaabta kula gudboone waxa wey haddaad bixi kari weydo halkaasuu ka ku xido intoo iska fadhiisato ilaa inta laga baxayo haddaad bixi karaysana sidii adaabtii lagu dhigay sanka intoo isqabatood wax samboora iska dhigto iska baxo samboorkaasaa lagu garaabaya xadiidkii hore caaisha kanaa laga raacaya ee qofka hunqaaco iyo samboor iyo iyo waxaasi ay ku yimaadaan intuu salaada ka baxo uu soo weysiisto halkii ha kasii wada xadiidkii aynu soo marnay kanaa burinaya وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نبgu waxa uhi laa يqبل الله ilaahay ma aqbalayo oo ma tirinayo صaلاaةa xاaئd mid xilasaamada salaadeed oo qaan gaadhay إلا bkhimaar iyadoo hagoog xidhata iyo gambo mooyaane rawaahu الخمسة إلا النسائي wasaxaxahu ibnu khusayma xadiidkan saxiixae waxa uu tilmaamaya shuruudda salaada in ay ka mid tahay satrulcawra cawradii oo la qariyo gabadha meelaha cawradaa ah, waxaa ka mid a meelaa ninkii cawro ahayn oo ah madax marka gabadhi haddii jirkii kaleba uu qarsoon yahay inayn madaxii iyo qoortii iyo dee intan jaahiliyadu banayso had iyo jeer in ay qariso weeye waliyadribna bikhumurihina calaa juyuubihin jeebku waa intaa laabta iyo inaha ay ka yar dirac ay ka ballaadhiyaan markaa hagoog gabadha haddii ay qaangaad tahay salaadeedu ma ansaxaysa ilaa ay madaxii iyo laabtii iyo garbihii iyo intaa wada qarin macnaheed waxa intii kalena way sii qarsoonay dee afcarbeedun inaana diinta ku akrii karaynin baad arkaysaayoo de hadduu qofku aanu sharaxa iyo culimada iyo naqliga iyo waxba tixgelin inuu isidhaahdo afcalan ku akri wuxuu noqonayaa gabadh xaaida ah oo xaydkiina salaadeedu waxay ku ansaxaysaa un hadday hagoogato saasuu dee sawirku noqonaya oo markay dee laakiin iska gaashaamato alaabteeda ay iska xidhato wuu ka ansixi karaa salaaddii way ka ansixi kartaa dee in qofkii wuu yaabayaaba warsawtii xaggana looga diidayay ilaalahaa kumabay waajibinin hagoogtan u banaysay maxay tahay laakiin waxa aad arkaysaa maqsuudka uu rasuulku ka leeyay sala allahu calayhi wasalam waa mid shuruudda salaada iyo dhahaaradaba kasii dheeraada oo ah gabadhu inay ku qaangaadhayso xaydka waxyaabaha ay gabadhu ku qaangaadho waxaa ka mid ah in caadadii ay aragto haba yaraato xasmigeeda macnaha itaalkeeda iyo dherarkeeda iyo wixeeduba ha yaraado qof yarba ha ahaatee hadday caadadii hesho waa gabadh weyn oo xilasaamad baa markaa loo bixinaya gashaanti weeye way qaan gaadhay cibaadadii baa ku waajibtay madaxeeda ha astu sana salaata xaaid ah, saas wey gabadh qaangaadha salaadeedu waa ina cawrada asturtaa markay ansaxayso shardigaasa laga maarmaan waaya macnuhuna waa caynkaas weeye almuraadu min alxadiid albaaliqatu bilxaydi faqat marka waxyaabaha uu qofku ku qaangaadhaana maaha oo qura xaydkane haddii inantii ama inankiiba ay gaadhaan dee shan iyo toban jir qofkii uu noqdo sideed iyo tobanku ma jiraana waa shan iyo tobanka une shan iyo toban hadduu qofkii noqdo waa qaangaadhaya timihii hoose hadday usoo baxaan biyi haddii ay ka yimaadaan taranku haddii ay xaydki yeelato haddii naafihii usoo baxaan ilahaas o waaya waa calaamaat lbuluuq wey inantii marka dee heerkan gaadho waxaa loo sheegaya arrinkeedii inay isbedelay hooyana noqotay saa darteed cibaadadii inaanay fudaysanay falal ku tahy gabadha waa inay qarisaa jidhka dhammaantii wejiga iyo gacmaha marka laga reebo saynu arki doono waay wacan jaabiri radi allahu canhu ana anabiya sala allahu alayhi wasalama qaala lahu wuxuu nebigu ku yidhi jaabir in kaana thawbu waasican hadday maradu tahay mid ballaadhan qofku ku tukanayaa ama maradaad ku tukanaysaa jaabirow hadday ballaadhan tahay faltaxif bihi dee isku duubduub yacni fi salaati salaada dhexdeeda isku duub walimuslimin riwaayada muslim waxay la dheeraadahay fakhaalif isweydaari bayna tarafayhi labadiisa caaro marada isweydaari wain kaana dayiqan haddii uu cidhiiri yahayna oo qoor xidhka aanu ku aqbalayna fatazir bihi dee iska gunto muttafaqun calayhi walahumaa labada sheekh waxay kordhiyeen min xadiidi abi hurayrata radia allahu canhu ziyaadadan odhanaysay sheegeen laa yusallii axadukum midkiin kuma tukado fi thawbi alwaaxid marada keliya laysa calaa caatiqi iyadoo qoorta aanay kaga xidhnayn minhu shay-un qaysarka ku xidhnay xadiidkana wuxuu tilmaamayaa asturidda kow inay ka mid tahay asturnaantu oo qofkii jirhkiisii u qariyo oo shuruudii salaada waa mid midda labaad hal maro oo keliya qofkii waa uu isticmaali karaa ninki maro keliya waayo waxaa xadiidka uu sii xusayaa maradaas masalan go-da ka soo qaad go keliya waxa wanaagsan markaa inuu qoorta maxaa ciyaalka maqaydiye qoortol bahayd maxaa tii qoorta saa laysu weydaanin jira xaggaa dambe furka looga xidi jiray ciyaalka marka la xalaaleeyo iyabaynu ku aragnaayo si aanu gunti u noqon intoo labadoo daraf saa looga rida in looga xidho halkaa xaggana waa wasturanta hoostiibaa wasturan garbihiisuba laakiin banaan habkaa qaydiye qoortolka laydhaa ayaa qofkii uu u xidhanaya go- waaya xadiidka kasii dambeeyaana wuxuu tilmaamayaa maro keliya kuma tukan karo qof haddaanu qoorta kusoo xidhin haddaan kusoo xidhin marka waxaa la diidayaa ijtimaalu samaa wixii xadiidkuu bixiyey nahaa rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam can alixtibaa wa can ijtimaali samaa dooyeysiga qofku isagoo qaawan dooyeysto iyo duuduubka dhagahala ayaa maaragtay la diidan yahay duuduufkaas ixtimaalu samaa oo mafhuum ahaan xadiidka laga garan karayo inaanu hagaagsanayn maadaama layihi gacmihii ha bixiyo qoortaa ku xidho xadiidkaasina diidayba waxa weya inuu qofku go- weyn un qaato oo uu sidaa uhilaabto gacmihiina hoosta ugu jira mid baa reermihii uu ka warramo wuxuu i waa nimanka caynkaa ah yeelaba intuu ah go-a usoo huwanaya ayay iswaraysanaya subaxdii oo war roobkii xalay si xaguu ka daayay dabeedna gacmihii hoosta ugu jiro ohanaya bui xaggaasuu ka daayay <laughs> maradiina dee <laughs> ka baladii hoosta ugu jirta saa u fiiqo dee ilaa hoostiibaa banaanaanaysa way qaawanaanaysa xaggaasuu ka daayay bu odhanaya ama waxaas waa halkaa wey marka maradiibaa dee ay la soo kacaysaa gacanta waxna ma qabsan karo qofka waayo waxa kaloo xadiidka aynu ka fahamnay agab badan iyo dhar badan inuu qofku urursado waxba daruuri ma waayo falsaxif bihi isku duuduub yacni fi salaati fakhaalif bayna tarafayhi labada daraf wedaari qoorta ku xidh haddii uu kugu ciriiriyo gunto oo maradii uma qaadi karayso masalan inuu qoortii ku xidho dee jilbi bay kor usoo dhaafaysa marka ha guntado caloosha ha ka guntado iyadoo xundhurta uu kor marinayo si jilibkii iyo xundhurtii intii cawrada ahayd ragga ay u qarsoonta istafaadaadka xadiidka waayo haddii maradu ay waasaxtay saa isugu duuduub wey hadday eh, qarso yar tahayna dee iska gunto waxaa kaloo sunno ah in labada riwaaya la isla akriyaya oo wain kaana dayiqa fatazir bihi guntadani waxay tilmaamaysaa inta cawrada in la asturayo waa intii waajibkaahay qoorta ha lagu soo xidho ama yuu tukanin isagoo qoorta ku xidho mooyaane iyaduna waxay tilmaamaysaa sunanimadii waa sida markaa fiican istixbaabka ah wey inuu qoorta aanu ka tegin saasaana u dhaqdhaqaaqoon qofkii xadiidku waxaa kalou tusinayaa qofka muslimka ahay wixii uu karo inuu ilaahay ku caabudayo oo dharka laftiisii waxaanu haysanin laguma kalifayo waxaa kaloo aynu ka faaidaysanay daliilka qaacidada odhanaysa taqdiimu alahami faalaham arrimuhu se u kala horreynayaan u kala miisaan badan yihiin dee in la kala horreysiiyo cawradiibaa dee laga furyeelaya waxyaabaha sii wanaagsan waxaa ka mid a shaygaa cawrada sida wanaagsan u qarinaya sida surwaalkii ballaadhnaa iyo wixii lamid a ah. nabiga calayhi salaatu wasalaam waa la su-aalo waxaa lagu yidhi ma ku tukan karnaa maro keliya kolkaasaa waxau ihi awala awalikulli minkum sawdaani oo dee miyey mid waloo idinka idinka midaba miyuu laba maro leeyi macneedu way fiican tahay in lagu tukado laba maro oo la badiyo oo la hagaajiyo salaada dhexdeeda dee miyaa wada haysataa raggaan waxa jira ya sandadiian waxaan iska dhaafo shanda berigaa lama haynin be dee labada go haysanin inuu mid un haysta marka kii laba haystaa dee wuu iskaga tukan ka kaleba dee midun baa inta waajibkaay waa midun ajmaca alculamaau calaa mashruuciyati satri rajuli caatiqahu fi salaa waxay isla waafaqeen inuu haboontii qofku qoorta inuu qariyo markanuu tukanayo gunti quna aanu ku daysanin qolana waajib bay ku sheegeen qolana sunne inay sunnataydaa loo badan yihi saddex madhabba caynkaa ku tegaya labada nas baa laysoo akriyaya qolyaha qaarkoodna faralka iyo sunnaha ayay kala farqinayaanoo faralkaba macnaha waxa soo aroora waajibnimada ka sarfinaya nabiga laftiisa ku tukaday go- kaliya calayhi salaatu wasalaam oo aanu caatiqa wax ku xidhin marka saasaa taasaa kasoo sarfinaysa waajibka wacan ummi salamata radia allahu canha annaha sa'alat innabiya sala allahu alayhi wasalam nabigay weydiiso waxay tidhi atusalli lmara gabadhu miyay ku tukan karaysaa fii dircin dirac dheer iyo wa khimaarin hagoog bikayri izaarin iyadoon googarabi jirin qaala markaa nebigu waxa uhi idaa kaana dircu marka uu dircu yahay saariqan mid hoosu dheer yuqadii daboolaya oo qarinaya duhuura qadamayha labadeeda adin dhabarkooda iyo calaancalahooda waa inuu qarinaya markay sujuuddo akhrajahu abu daawuud saxaxahu ala'imatu waqfa inuu mawquuf ku yahay saxaabiyadda ayay markaas xuseen laakiin macnaha uu sheegayaa waa macno saxa weeye xadiidku ka warramaya afar qolyaha qaarkoodna marfuuc baabay ka dhigeen sida ibnulmulaqin iyo shawkani iyo macnaha marfuuc inay sii gudbinayso itaalkiisu labada qowlba la yidhi waa daciif iyo mala waa soo yarkici karaya calaa kulli xaal markaynu daahirkiisa eegna hadduu sugmaba waxa uu tilmaamayaa cawrada gabadha la doonayo inay qariso waa jidhkao dhan aan wejigiiyo iyo labadaa kafe laga farxasho lahayn marka salaada dhexdeeda ay ku jirto wejigii way banaynaysa inta kale waa inay asturto waxay ku asturaysaa hal maroo keliyuu noqon karaa sidii ninkaba hadday gurigeedii iyo dee maqsinkeedii hurdada iska joogto dirac dheer ay gashato ama xijaab dheer qaybtii korena ay qariso kanina ilaa cagaha qarinayo buu sheegaya xadiidku de way iskaga tukan ila waxna waa xijaa asturnaantii quruxda lahayd ee dhamayska tirnayd ee giijisnayd midna waa asturnaan bilow ah markaa asnaanta bilowga ah ee jirkii un inay wada qarisaa way iskaga tukan kartaa ah. waaya waxaa kaloo muujinayaa dee cagaheeda inayna cawro yihiin wejigii waxaa la isla waafaqsanyay salaada dhexdeeda inaanu cawro ahayn qaala bnu cabdilbar ajmacuu calaa ana lilmar'ati an takshifa wajhaha fi salaat qaala shaarixu laa naclamu fiihi khilaaf taa qolyaha waktiyada kale wejiga arkaya inuu cawra yahay salaada dhexdeeda maya waayo inu jirkii u banaanaada wey markay sujuudaysa kolka adimadii inaan waxba la odhanayn iyagu waa meeshii lagu lugeynaye way iska banaanaan karaan markay soomaalidu dumarka ku yaro godayaan bay dhahaan ruuxaas iska daa waa islaam tukatay oo cagaha banaysa waa islaam tukatay oo cagaha banaysa si kolka loo eego waa saxo meel kastoo jidhkii ay qariso cagihii iyo jidhkii kale waa isku mid uun sidaa daraaddeed marka ay sujuudayso gabadhu haddii maradu gaabanta cagu way banaanaadaa inaad aragtay mooyaane baabacooyinka ayaa bannaanaanaya kolkuu qofkii sii sujuudo ama uu taagan yahayba halkan kore ee la masixi jiray markii almasx alkufayn ayaa bannaanaanaysa laakiin hadday maradu dheer tahay markay sujuuddo cagii way qarsoomayaan markaa loo sheego dumarkaoo ilaga dumarkan suuqa iyo meelaha iskaga tukada bakhaarada iyo way iska fudaydsadaan marka had iyo jeer ay tukanayaan marka de halkaa waxaad arkaysaa in cawradiina kala duwantay ragga iyo dumarka oo gabadha waa jidhka oo dhan wejiga mooyana sa aynu soo sheegnay ninkiina waxa weeye xundhurtii inta ka dhaxaysa jilibka ilmihii yaraa waxa weeyaan farjaanka ama cawrada ilmihii yaraa ee toban jidh ka yaraa waa intan cawrada un wey mar hadduu ya isadii yar dhigiskaa ku filan iyo surwaalkaa gaabanaya wacan caamir ibni rabiicata radia allahu canhu qaala kunaa maca anabiyi sala allahu alayhi wasalam nabigaanu la soconay fii laylatin mudlima habeen madow waa habeen gurcura habeen gurcuraanu rasuulka la soconnoonu safar ku jirno fa ashkalat calayna waxaa naga libidhay oo aanu ka asqownay alqibla qibladii baa naga libidhay oonu garan weynay waanu asqownay fa sallayna markaasaanu iska tukanay halkii aan u malaynay inay qibladii tumaan u jeedin falamaa dalacat ishams markay qoraxdii soo baxday idaa waxaba soo baxday naxnu sallayna anagoo u tukanayba ilaa kayri lqibla meelaan qibladiiba ahayn annagoo u tukanay ayaanu is aragnay fanazalat waxaa soo degtay fa aynamaa tuwalluu meel kasta oo dad yahow u jeedsataan ama laydin jeediyo fasama wajhu allah halkaasi waa wejiga ilaahay halkaasi fasama wajhu allah meel kasta ujeedsataan waxa weeyaan ilaahay wejigiisii waa idinku ansaxaysaa cibaadadaas xadiidku marka u horeeya waxa uu faa'iideynayaa shuruudda salaada inay ka mid tahay istiqbaalu lqibla sidaa dee ehm, ilaahay baa kaga warramay suurat lbaqara fawali wajhaka shadra almasjid alxaraam waxaytumaa kuntum fawalluu wujuhakum shadra nebiguna nebi maxamedo adiguna qiblada qaabil ummaduna meel kastay joogaan ha usoo jeedsadeen qiblada shuruudda salaada sardigaasaa kamid a ah. haddaba qibladii oo la qaabilaa dee cudurdaaray leedahay oo ilaa maaragtay ama mararka qaarkood baa la ogolaanaya in ma loo saamixi karaa qofku in qibladii uu ka jeesan karo waa markuu asqoobo waa markuu sunnaha tukanaya uu safarka ku jiro waa markuu xaalad dagaal ku jiro qiblada qaabilideedu u suuroobi weydo xaaladahaa saddexdaaba qibladii cudurdaar buu qofku u haystaa inuu inuu ka baydho waay saxaabigu wuxuu leeyahy habeenku gudcur buu ahaa ishkaal ayaa naga dhacay qibladii waanu dayownay ama waa asqownay a kadibna halkaas umalu halkii aanu umalaynay ayaanu tukano kolkaasaanu aragnay inaanu qibladii ahay ilaahay wuxuu laga qanciyey in waktigaas ah oo kale salaadiina aan la soo celinayn sidaana ay sax ku tahay waxaa la yidhaahdaa ama culamaa usuulu tafsiir ka warrama waxay yidhaahdaan asbaab nuzuul oo aada ogaataa waxay kaa saacidaysaa inaad tafsiirka aayadda fahamto marka aada garanaysa aayaddan sababta ay ku soo degtay waxaad fahmi karaysaa fasaxa laguu siiyey ee lagu uhi meeshaad u jeesataaba waa wejigii ilaahay haddii qofku aanu sababu nusuulkaa ogeyn ama aanu eegin dee wuxuu odhan karaa waa laga maarmi karaa qibladii ama wuxuu fahmi kari waayaya aayaadkan qiblada faraya iyo aayaddan fasaxday meeshii la doono in loo jeesan karo labadaasu isla akrii waayi karaya markuusan sababu nusuulka garan garanaya xaalad gaara inay aayaddani tilmaamayso aayaadkaa kalena asalka qiblada ka warramayaan buu fahmaya waay sidaasaa maaragtay istiqbaalu qibla laakiin waa shuruuda ayuu ka mid yahay si aynu hore usoo aragnay lagamana tegayo xaaladaha gaarkaas mooyaane istiqbaalku wuu se kala duwan yahayo xadiidkan dambe ayaa aynu ku arki doonaaye dee qofka qibladii arkaya iyo ka kale waa kala duwan yihin wacan abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nabigu waxau uhi maa bayna almashriqi waalmagribi inta u dhaxaysa bari iyo galbeed ama qorax ka soo bax iyo qorax ka dhac inta udhaxaysa qiblatun weeye waa meel loo jeesan karo salaada loo tukan karo rawaahu atirmidi wa waqawaahu lbukhaari imaamu lbukhaarina waxau tilmaamay xadiid sugan inuu yahay oo qawiya xadiidkana waxa uu xusay dadkii xagga qiblada inay ku kala duwan yihiin markuu haddaba qofku qiblada ka fog yahay bari iyo galbeed dhexdooda ayaa qiblo wa ah. labadaasa qiblo wa ah. waa marka uu hawd ka xigo sideenoo kale qiblada ama waqooyi ka xigo sida reer madiina laakiin dee ciddii ka xigtaa bari galbeed iyo bari iyaguna waa sida kaleunbaa loo dhigaya sida kaloo ah inta udhaxaysa maxaan ku dhaha januud iyo shimaal hawd iyo waqooyi inta udhaxaysa isagana qibla noqonaysa ka xagga iyo ka xaggaba marka boqol iyo siddeetanka digri inta uu dhinacu kaga jeeso waa iska suuragal wey marka waxaa kala duwan qofka ku tukanaya oo kale caalamka durugsan kasoo tukanaya ka dhexdeeda Ehm, qiblada qaabilaya iyo ka masjidka dhexdiisa qaabilaya saddexdaa ah. inagoo kale waa bayna almashriqi waalmaqrib waad jeedinaysaa un adigoo dadaalaya intii kartidaada ayaa dadaalaysa qofka maka ku tukanaya waa inuu masjidulxaraamka eegtaayoo dabcan ka ballaadhan kacbada qofka masjidka dhexdiisa ku tukanayaana laabudda an yata'akada min atawajuhi ila alqibla aada waa inuu uhubsado qofka matala cumradiiyo xajka taga iyo saxmadaa iska yaro badanoo dadka qaar baad arkaysaa kacbadiiyo sida tiirkan oo kale isagoo xaggaaba u tukanaya oo cidhiidhiga ayaa sidaa loo melmelaya qof ama meelaha sallaamada iyo laablaabka iyabu qofkii ay ku kalifaysa inuu ku tukado kolkaasa xagga ay markaa nafiska ula ah ayay dadku u tukanayaan markaasaad arkaysaa iyadoo qibladiina xagganta qofna xaggaa qaabilay waanay u muuqataa madowgeediibaa dee inta halkan lagu weysiisanayo kala ah marka taasi waa daruuri inkastoo yar saacideenoo marmarka laftiisa iyo xariijimo badan ay usoo jiheeyeen iyo si mudawara ayay usoo sameeyeen oo way isku dayaan inay kusoo beegaan laakiin jahli baa iska jiri karo waa la iskala baxaya waaya alcaj alkhaaif annaafila fi safar saddexdaa jeer horeynu usoo sheegnay ee cudurdaarka qofku uu yeelan karo ee qibladii uu ka jeedsan karayo wacan caamir bni rabiicata radia allahu canhu qaala ra'aytu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam nabiga waxaan arkay buu ihi saxaabigaasi yusallii calaa raaxilati isagoo ku dul tukanaya gaadiidkiisa xaytu tawajahat bihi meel kastay ula jahaysato oo ay la qaabisho wuu qaabilaya uun muttafaqun calayh zaada albukhaari sheekhaasi wuxuu kordhiyey saxiixiisa kitaabka dhexdiisa yuumiu bira'si madaxiisuu yala foorarinaya nebigu walam yakun ma ahayn yasnacuhu arrintaa mid sameeya fi lmaktuubati salaada faralkaasaa muu samayn jirin oo qibladana kama jeesan jirin ishaaradaana ma samayn jirin madax foorarinta ah abi daawuud min xadiidi anasin radia allahu canhu wa kaana idaa saafara markuu nebigu safru socod galo faaraada an yatadawaca ee uu doono inuu sunnaysto istaqbala binaaqatihi hashiisa wuxuu u jeedinayey alqiblata qiblad u jeedinayay fakabbara markaasuu xidhanayay uma sallaa wuu tukanayay xaysu kaana meesha uu yahay wajhu rikaabihi gaadiidkuu fuushan yahay halkuu u jeedo unbuu u tukan jiray hore aynu marnay markuu qofkii asqoobo in cudurdaar u haysta inuu ka jeesan karo qiblada inkastoo dee fuqahadu ay tilmaamaan aynu dhowr ku wada soconno oo ay dadku had iyo jeer marka ay asqoobaan waxa ku badan aragtiyaha ayaa ku badan waaba isku qabsadaan dadku oo isku dilaada war halkan aynu marna iyo iyo iyo marayna halkan weeye meeshii aan marno midina xaggaasuu sheegaya midina xagganuu sheegayaa dabeedna ama way ku kala tagaan ama khilaaf meel xun buu ka dadku sidaa darteed caqliga laysamaahin maayo iyo ijtihaadka iyo fikirkae haddii kani uu idha aniga waa halkaasa ilasi qibladii ka kalena u idha maya waa halkaa mid waliba halkiisa ha u tukado in haddii kale wuxuu aaminsan yahay oo aad ku qanacsan tahay meel aanay qibladii ahay inaad u tukanayso salaadaada inay baatiltay baad aaminsantahy marka halka aad haddii lagu qancin kari waayo halkaad qaniintaa unbaad u tukan doonta waayo cudurdaarka labaad waa marka uu qofku safar ku jiro ee uu sunnaysanayo sunno doonayo inuu tukado salaadii hal alla halka uu maaragtay u jeedo ayuu ama gaadiidku ula jeedo ayuu u tukanaya riwaayooyinku way kala duwan riwaayada dambe waxay tilmaamaysaa markuu nebigu xidhanayo uun inuu u jeedsan jiray xagga ama neefka u jeedin jiray xagga qiblada ah, taasina waa iska sunna un ah, waa iska sunna wey laakiin halka uu doonaaba u tukan karaya waaya waxa labaadoo halkaa aynu ka fahmay oo nasku uu tilmaamay sunnuhu inuu waxyaabaha qaarkood kaga duwan yahay faralka ama laga fududeeyey sunnaha meelaha qaarkood faralka ayuu ka fudud yahay waxaa ka mid a masalan qofkii oo ujeedsan kara marka safarka ku jira meeshuu doono waa mid talabaad waxa weeye qofkii oo ishaaraya ishaarada macnaheedu waxa weeyaan halkii uu qof fooda dhigi lahaa marka uu sujuudayo ama jilbaha uu qabsan lahaa markuu rukuucayo ayuunbuu sii foororinaya sujuudiiyo rukuucdii madaxu saa foororinaya kursiga dushiisa wuu sii yar kala hoosaysiinaya rukuucdiiyo sujuudda ta saddexaad waxa wey ad aragtay nusuusta kale tilmaamayso in dee qofku fadhiga uu ku tukan karo gurigaagaba haddaad iska joogto od yar caajiso sarajooggana waad ku tukan kartaa fadhigana waad ku tukan kartaa inkastoona isku ajir ahayn oo dee kala ajir badan yahay marka wixii sharcigu uu sheegay inuu kaga duwan yahay sunnuhu faralka waa la raaci karaa meelahaasaana kamid ah wa kaana idaa saafara fa araada an yatadawaca istaqbala binaaqatihi binaaqatihi lqibla hasha xaggaasi ujeedinaya fakabara uma sallaa xaytu kaana wajhu rikaas salaadii waxaa lagu dul tukan neefkii waxaa lagu dul tukan karayaa sunihii waxaa lagu dul tukan karayaa safarkii gaadiidka dushiisa waa mid anahu laa yalzamu lmusali cala araaxilati istiqbaalu qibla waajibku maaha rukuucda iyo sujuudda waxba dhulka dhigi maayo waa se ishaarayaa arrintani faralka kuma banaana sida xadiidka daahirkiisa uu tilmaamay waxay tani tusinaysaa falalka in aada loogu dadaalayo aada loogu dadaalayo sunnahan la fududeeyeyna waxay tahay fududayntu in igtaar lagu sameeyo oo qofku safarka wuxuu ku qaataa si aad og tahay saacado badan lix saacadood toban saacadood buu safar ahaanaya aada kursi ku fadhiyaysa hadday dayuurad iyo taraan iyo gaadi iyo wixii lamidata ah base laga yaabaa qofku inuu intaasoo jus dhameeyo oo uu daalo oo intaasoo sheeko dhameeyo oo uu daalo oo intaasoo seexasho kasoo dhammaadaan laakiin haddaad sunno ula baxdo laguna yidhi fadhigaas un ku ishaar dee boqol ragcadood baad wadi doontaa waad ka faa'iidayn doontaa safarkaa marka waa waxa weeyaan waa tarkiiban fi liktaari minha in aada loo badiyo sunnihii baa looga jeedaa laakiin faralkii maaha marka se laftiisa faradka ay kalifta xaaladdu yaanay salaatulkhoofa ahaanin hadduu qofku gaadii fuushan yahay safiinadii iyo doonidii ama diyaaradii iyo wixii lamidka ahaa ay u suuroobi weydo inuu qibladii u tukado ama sarajoogii ku tukado ama sujuuddii dhulka dhigo sidaa sunnaha unbu intuu karunbuu la imanaya intuu karunbuu la imanaya waayo rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxaa la weydiiyey kayfa usalli fi safiina buna yidhi seen doonida ugu tukadaa qaala salli fiiha qaa'iman ilaa an takaafa alqaraq geesana jooga iskaga tuka buuli adoo inaad hafto oo dacdo ka baqda mooyaane marka haddii aad taa kari weydana dee la fadhiisa diyaaradiina waa soo sokale waa albaakhira wasayaara maaragtay iyo tareemadii wixii lamid ah waxaad halkaa ka arkaysaa cibaadadan ilaahay loo gudanayo istidaacadii qofka iyo awooddiisiina waa lala jaan qaadaya wuxuu karaya inuu ka tanaasulana waa la diidaya وعن أبي سعيد الخdري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نبgu waxau hi الأرض كلhا مسجد dhulku dhammaantii waa meel lagu tukan karo إلا المقبرة xabaalaha mooyaane والxamaam meesha lagu maydho mooyaane labadaa meelood maya iyaga laguma maydhanayo xadiidku waa xasan darajadiisa meel walba qofka muslimka ahay masjid oo qura maahae meelaha kaleba wuu ku tukan karaa laakiin xabaalaha iyo xamaamka laguma tukanayo xamaamkuna dee waa meesha lagu maydho ee dadka barkulanka u ahee lagu badan yahay xadiidkii kale muslime saxiixana wuxuu a laa tusalluu ila alqubuuri walaa tajlisuu calayha u soo socda xabaasha xaggeedana ha u tukanina hana ku fadhiisanina xikmadda loo diiday waxa weeye waa meel had iyo jeer shaydaanku aada usoo dhex fadhiisan karo shaydaanku meeshaasoo kale wuu ka dhex fuuraa sawirana wuu ka yeeshaa lidalik baa shirkiga wixii u horeeyey iyo gaalnimadii u horreysay halkaasay ka bilaabantay xabaalaha iyo sawirada iyo halkaasay uga waqaaluu laa tadaruna aalihatakum walaa tadaruna waddan walaa suwaacan walaa yaquusa wayacuuqa wanasra waqad adaluu kaiira marka intaasiba rag saalixiino waa wanaagsan ayay ahaayeen sawiradooda oo markaa dabeedna shaydaanku dadka u qorsheeyey xabaashiina waa noocaas oo kale ficlanna waa adiga arkadoo dadka had iyo jeer iltizaamka diiniga aan maaragtay diinta si fiican u raacin ee bidcoolayaasha ah xabaal iyo salaad iyo xabaal iyo masjid unbaa iska adlow caalamul aimadii waaweyneyd in badan oo ka mid a marka aada u qasado ama aad istidhaahdo bal soo siyaalo xabaashooda iyadoo masjid ku dul dhisan yihin baad arkaysa waa maqaam shalay aanu masar tagnay baanu isbasakariya ansaari iyo shaafici iyo raafici iyo qolyaha ayaa ku kuwaas bal soo eega mid walba masjid aada loo qurxiyay oo iyo xabaal marmariyo muraayad leh ayaa ku samaysan oo de mafaadimiintii baa ku qodbay ma kollay halkaas ma arkaysid ama waa naadir in ehm, qabrigiisa cid noqdo kolkaasa dadkii dee qurbaanka noocii odhanayay ma rubad baad ku dhali inana way ag fadhiyaan iyaguna halkeennana qura maha rubad markaanu soo yaro galgalaanu yaro eegnay aanu ducadii akrinaanu iska dhaafno wayba nala yaabeenba noocan badbadao qaxwaha dhiibila ininkaari ku dhacday <laughs> noocanaan laga shaahaynay intay xabaalihii soo booqdeen ama masjidkii yimaadeen marka laba isle maaha waa in la kala ilaaliyo jiifat lmuslim qof muslima meydkiibaa lagu asturay halkan wuxuu mudan yahay in loo duceeyo lagu cibro qaato keliya laakiin in wax laga doono ama la qadiso ama cibaado xaggii loola jahaysto ma taalo waxaa kaloo loo diiday xabaalihiina alxamaamu beytu shaydaan buu ahaa athar marfuuca ah. waa hoyga shaydaanka midda kale dee nadaafadiisii baa liidata midda saddexaad fayfaydasho iyo dad isqaawinaya iyo waxba ka yar muuqmuuqanaya sababaha daraaddood baa loo diiday wacan ibni cumara radi allahu canhuma ana nabiya sala allahu calayhi wasalam annaha wuxuu diiday an yusallaa fii sabci mawaatina toddoba meelood in lagu tukado ayuu diiday almazbala kudaafadda walmajzara sariibadda wax lagu gowraco waalmaqbara xabaalaha wa qaaricati ariiq waddada bartankeeda waalxamaam meeshaa lagu maydhanayo wa macaatini alibil geela sabadiisa sabada geela ee sabada ceelka wa fawqa dahri bayt illaahi tacaala ilaahay gurigiisaoo kacbada ah dhakadiisa rawaahu tirmidi wadacafah xadiidkuna waa daciif wey qal buaari munkar xadiii jida watafarad bihi zayd bnu jubayra qala buaari munkar xadiii jida qala tirmidi laysa biqawiy qala bnu cabdilbar ajmacu cala acf qala alxaafid matruuq ala kulin waa xadiid aada daciif waanay kala duwan yihin oo dee meelaha qaarkood innagaaba soo aragnay xadiidkan horeynu kusoo marnay sida xamaamka iyo maqbarada in aan lagu tukanaynin adigu isma wada raacsaneen Ehm, qaar nusuusta saxiixa baa tilmaamay marka masdeladu dee waa kudaafadii iyo halkan aynu aragnay ehm, maaragtay xashiishka lagu shubo masdeladuna waa meeshii geela lagu gowracayo qaaricatu dariiq waddada bartankeeda iyo xamaamkii macaadintu waxa weeye sidaa uu dee shaarixu kugu fasirayo madaariku libili cinda almaa geelu halka uu farfadhiisto marka uu biyaha cabayo oo kolku kamiinta rido eh, kolka hore diyaarna uu yahay durduurashada intaan la durduurinin eriyadan uu ku yaro firkoodo eh, sabada ceelka ee uu ku yar nafisayo halkaasaa la yidhaahdaa macaatintu halkaa khatarteeda iska leedahay oo ama uu kugu durdurin oo uu isla kaa jiidi ama qofku u daadaawan doonaayo isagu egeegiyo shaydaan baa udhex fadhiisan si kastaba aad kacbada dusheeda waa meeshii loo jahaysanayaba kacbadu haddii dee halkii loo jahaysanayba aada sigta uga baxdo meeshaad u tukanaysaa isweydiin leh salaatuka cala alhawaa awood unbaad qaabilaysa ile banaa waxabaad ku tukanaysaaba halkii loo jeesanaya dhakadeediiy waaya xadiidku toddobadan meelood waa diiday inkastoo uu daciif yahay xadiidku inaha sugmay dee waa sidoodaa loo qaadan doonaa sida had iyo jeer xamaamka iyo maqbarado aynu soo aragnay waaya khilaafu lculamaa almashhuuru min madhabi axmed wa atbaacihi annahyu can isalaati fi lmawaطin asabca madhabta axmed ibn xambal waxay ku tageen toddobadan inaan midna lagu tukanayno xadiidkan daciifkaa laftiisay si isaga weheshadeen inkastuu shaarixu leeyay wahuwa kayru cumda lama cuskan karo waayo waxau sheekhu ahaa in yanfarid fahwa calaa ra'yin yaniif daciifku hadduu xataa keli noqdo buuli ra'yi wuu ii dhaamaa oo waan iska weheshan karaa laakiin daliilu jumhuur waxa weeye inay daahir tahay meeshii daliil gaara ah oon ka lahayn kusoo arooro mooyaane ciladana waxbaynu kasoo tiltilmaanay loo diiday Ehm, cilada ama hala fahmo ama yaan la fahmine waa saas oo kale macaadinu libil meelahan geelo had iyo jeer u fadhiisto ama dee xeradiisaba haddii la yidhaahdo waa nijaas daraaddeed oo sababtii lalahaa waxaa la cuno hilibkiisa iyo caanihiisa la cunee la cabo iyagu waa daahir digadiisa iyo kaanidiisa sababtii lalahaa si halka nijaas loogu sheegi karaa aada ugu waa tacabudiye kolkaana u rogeen وعn abi mrsd alغnwي radي الlه عanهu qاla samictu rasuul الlahi salى الlahu عalayhi waslama yquul waxaan maqlay nebigoo leh adigu almuhim intaynaan kan kala gelin kaa hore wuxuu tilmaamaya un meesha shuruudda salaada waxa kamid a shuruuddii salaada aynu ku jirnaa ha ka dhicin baabka aslu lmas'ala oo aynu ku taaganahay waxay shuruudu salaa waxaa shuruuddeeda kamid a inuu qofka daahir yahay jirhkiisa maradiisa meesha ku tukanayo intuba inay daahir yihiin marka tiibaa la wadaa waa ko dahaaradaas dee mid macnawiya iyo mid maadiyaba waa noqonaysa oo dahaarada maadiga ahayd dee waa tan meeshii ay wasakaysanta dahaarada macnawigaana waxa weeye caqiidadii qofka iyo khushuucdii iyo ikhlaaskii intuba inay kuu fayoow yihiin qubuurtana waxu dhimi karta samictu rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama yaquul nabigoo labaan maqlay buuri laa tusalluu ila alqubuur xabaalaha ha u tukanina walaa tajlisuu calayha hana ku fadhiisanina rawaahu muslim xadiidku waxa uu yihi xabaasha yaan xaggeeda loo tukanin yaan lana laguna dul fadhiisanin labadaaba waa la diiday marka annahju asaxiix dariiqa ficana nabigu tilmaamaya la qaadayaa waxa weeye ana almuslima laa yakunu haaliyan walaa jaafiyan qofka muslimka ah lama ogola mid inuu noqdo mid xadgudbo ama gabood fala waaya marka xabaashi xaq iyo xurmo aanay lahayn in la siiyo ma aha in laguna xadgudbo maaha xadiidku labadaasu isla akriyaya xabaashi ood u tukato ee waxaad ka dhigtay meel ama lagu cibaadaysto ama qiblo la qaabilo ama cibaadada loola jeedo waa xaq daro xaqaanay lahayn weyi iyadoo aada ku dul oborshaysood ku ciyaartood iskaga fadhiisato aada dul dhisataana waxay keenaysaa xurmadii iyo karaamadii jinaasada muslimku lahayd inaad meel kaga dhacdo wakadalika jacalnaakum ummatan wasada ilahay ummaddan wuxuu ka dhigay ummad dhexdhexaada manhajkeeduna waa dhexdhexaad labadaasa arrintu ay udhaxaysa xabaasha xaqeedaa la siinayaa qofkan muslimka ah geeriyooday halkan lagu asturay asturidaasi waxay u tahay insaanka kale iyo isagaba nicmo ilaahay baa ugu madno sheegtay uma amaatahu fa intuu ilaahay dilay qofkii ayuu xabaalna u sameeyey waayo marka xabaashiisa intaasuu booskaasuu milkiyey intaa lagu aasay oo kuwa culimadu yidhahda intaasuu dhulkii waa baloodhka walow taatirkasta iyo madax kastaba ha ahaadee intaa iyada wuu milkiyey marka haddii xabaashu usoo horeysay waa loo daynaya guriga laga duldhisay baa laga raraya iskuulka laga dul dhisay baa laga raraya wax walba ah. sacuudi arabia maka markii jidadkeeda la sameynayay baa waxaa ku hagaagay hayway baa ku hagaagay xabaashii cabdillaahi bnu zubayr ah, saxaabigii ah, jaliilka ahaa ee xajaaj bnu yuusuf geli radia allahu canhu markaasoo dabeed culimadii baa la weydiiye o la dee shaaricu ma baydbaydi karayo intaasoo cibaaladoba kada wa kada marka de inaan xabaasha meesha ka saarno dee wadada marino taa culimada waxay ufatiyoodeen war cabdilaahi loo quuri maayo in wadda dul martee ya masaakiin wadadiina meel kale usameeya bay dabeedna waa tii muftaraqu ariiq baa laga dhigo sawaaradun baa laga dhigay midig iyo bidixun bay wadada ka martay isagiina ba waaya waa mushkilad runtii waktigan aynu taaganahay dadkii dagaaladii iyo xuruubulfitani iyo wixiiba waxay keeneen in naxdintii iyo aakhira iyo xabaashiiya ay iskaba fududaatayba dabeedna qofku balood un ma qaniinaa balood un ma helaaba arrintiisii ku dhacda hadduu xabaal yahay dee maxaa inaga waynu iska waynu buuxin un dee ama xabashi baynu udiri intuu in yaroo maraa ku duubo meelahaa kusoo kusoo qariya marka taa laga daayo haddii aad ka dayn weydana adiga laftaadunba xabashi loo dira xabaashaada aljazaau min jinsi alcamal wax jira wey wax baciida maaha waaye marka in dee la nidaamiyo oo la dayro oo sida maaragtay dhul badan ka jirta caalam alislaami xabaalha waa la dayraa waa la ilaaliyaa kadibna waa laga gudbaa inkastay marka hore ahayd in magaalada laga fogeeyo eryada ay gaadhayso haddana hadday sidan u dhacday waa in aan la dhisin lama milkii karaye laa tusaluu ila alqubuur annahyu can asalaati ila alqubuur bian takuna almaqbaratu fii jihati lmusalli xabaashiibaa waxay noqotay halkii qiblada ayaa lagu aasay sidaynu masaajidyo badan ku aragnay qaar baa laga kari waayey iyadoo la isugu wadayay war ka daaya war meel kala geeya masjidkuna waa meeshii lagu tukanaya isaguna xabaalbula war ka daaya may weliga iyagu durki maayo weligu wuxuu istaahilaa inuu masaajidka dhex fadhiisto masaajidkiiba looga guuray iyo waqafkiisa hadday taasi keentana waa in laga saaro la geeyo xabaalaha annahyu yaqtadi alfasaad fatakunu salaatu baila kol haddii nahyigani soo arooray salaaddu inaanay ansaxayn baa muuqan xikmat nahyi sababta loo diiday waxa weye khashyatu tacdiimiha in la weyneeyo xabaashaasu loola jahaysto salaadii oo halkaasuu shaydaanku anteenada ugu xidho waa meeluhu shirqoolka u weyn ka geyste ayaa u badan qaala fuqahaau alxanaabilati walaa yaduru qabru wa qabraani liannaha laa tusama maqbara xataa yakuuna fiiha alaaatu qbuur faakar waliana alcilata cinda haulaai fuqahaai lam tucqal iyagu ciladaanay fahmin oo saas laakiin naskunbaa daahirkiisa la tixgelinaya waxaa kaloo markaas la odhan karaa mar haddii cilladu sidan tahay meel uu shaydaankii maaragtay ka waswaasin karo qofkii la odhan karo wuu ula jeedaa la odhan karo salaadii buu ku weyneynayaa in dee ay u dhowdahay bay noqonaysa xabaasho laakiin xabaashu hadday durugsan tahay oo aan salaada iyo xabaasha la odhan karin waa la isula jeedaa ama masaajidka iyo xabaalaha ayaa la isula jeeday aan la odhan karin dee waa arrin gaara taas xabaalo halkaasay ku aadsanyi ila iminka markaynu sunku tukanayno qiblada way naga xigaane laakiin dee ma aha xabaalo aynu odhan karno waa loola jeedaa inteeo sakadood iyo wadooyin baa inoo dhexeeya marka dhinaca xabaal oo dhan maahe waxa weeya waa waa nahyun nisbiyun nahyi nisbiya wey waa meeshii la odhan karo kuwan waa la isla qasbay ama waa la jeeda waad aragtay masaajida qaarkood oo mixraabka loo saaray xabaal qaarkoodoo lagu dhaxaasay way dhacdaa intaba ama masjidkii baa la qaado xabaala la dhex geeyey iyadoo weli hebel muqaam looga dhigayo kuwaasaan banaanayn annahyu can aljuluus cala alqubuur xabaashii in lagu fadhiistaa la diiday sababtuna waxa weeye waa ihaanatun liasxaabiha dadka halkaa ku jiraa dee la ihaanaysanaya meel lagaga dhacaya la dulaysanaya waana guryo ducada nabigay ka muuqanaysa assalaamu calaykum daara qawmin mu'miniin buu nabigu leeyahay muxuu leeyahay guryihii muslimiintow dadkii muslimiintaa guryahan ku jirow salaami dushiina aad dadka magaalooyinkeenan ku jiro sida loo salaamo iyagiina uu nebigu u salaamaya calayhi salaatu waa xaafado iyo deegaan waay wuu kasii dheereeyaba nahyiga nebigu dabeedna wuxuu tilmaamay qofka ku fadhiistae dhaqan ka sameeya loo diiday cuqubada ku dhacayso waxa wi laan yajlisu axadukum calaa jamra fataxriqa siyaabah fatakhlusa ilaa jasadi khayrun min an yajlisa calaa qabr wardadii ho midkiin inuu ku fadhiisto dhimbiil hurayso oo holcayso oo dabeedna marada ay gubtay jidhkana kaga juuq tiraday guubto ayaa u dhaantay inuu xabaal ku fadhiisto manaheedu waxa weeye xadiidmasku wuxuu tilmaamaya dhibaatada ay leedahay waayo dee way kasii dhib badan tahay way kasii fool xun tahay dhisashada la dhisanayo xabaa laga qodanayo shaariciyo waddo laga dhiganayo way kasii dhib badan tahay culamaa muslimiin badan oo kamidaba ah waxa ay ku tegayaan malaa waa siduu ibnu xajarna fatxulbaariga marka uu sharxayo xadiidkii jaabir ibnu cabdilaahi uu lahaa aabbahay baan ka saaray xabaashi shuhaadadii uxud buu ahaa cabdillaahi bni camr bni xaraam jaabir aabihii marka waa kii lahaani iyo nin kalaa lagu wada aasay xabaal naftaydu way saamixi weyday in halkaa ay ku wada jiraan kadibna waan soo qoday xabaal gaaraan u sameeyaan kuwaas aas waa kii ka warramaya lahaa jinaasadii aabbahay waxba iskamay bedelin ilaa in yaroo tima ah oo halkaa garhkiisa ka yaro daadatay mooyaane marka ibnu xajar waxa uu leeyahay halkaa waxaa ka muuqanaya haddii maslaxadi ay jirto in ay suuragal noqon karto in meel kale lagu aasi karo waayo dee jaabir waxa uu u saaray maslaxadunbay hayd maslaxad meydkaa unbay hayd nebiguna kama nahayin calayhi salaatu wasalaam haddii maslaxad caami timaadana saasoo kale waa laga saari karaa meel kale lagu aasi karaabuu ku tegaya wax diidi karoo maanicina ma jira buu le nafsan saxiixa almuhim waxaan uga jeedaa in meeshan la dhisto oo sidaa loo galo oo E, waxyaabihii dantii guud lagu sameeyo waxa dhaanta iyadoo laga saaraba oo meel kale lagu soo aasaaba ka sahlanba intii sida loo daa'imi laha in la iska daayo wey haddii aan la daynayno shayga loogu baahday dan guud noqdayna waa in laga saaroo meel kale lagu caso ah. laakiin danta gaarkaa waa laga daynaya wacan abi saciidi radi allahu canhu qaala qaala rasuul llahi sala allahu alayhi wasalam nabigu waxa ihi idaa jaa axadukum lmasjida uu ardad yahow midkiin markuu masjidka yimaado falyandur ha eego kabtiisa fain ra'aa fii naclayhi labadiisa kabood hadduu ku arko adan wax wasikhiyo nijaas aw qadaran ama quruna falyamsax ha ka masaxo walyusalli fiihima hana iskaga tukado akhrajahu abu daawuud wasaxaxahu ibnu khusayma weli dahaaradii baynu ku jirnaa qofku dharka uu ku tukanayaa waa inuu daahir yahay weeye dharkii ayaa noocyo badan dhar malaa wuxuuna inuu naqaana huga qofka ma aha oo keliya dee shaarka iyo surwaalka iyo khamiiska iyo waxaanu xidhan yahay haddii la ilaahay bal wuu soo aradbaxayaa dee kabuna soo aradbaxa kuma jiraan kabuuna way ku jiraan kab iyo karinba beel baa la idhaha oo labadu way wada socdaan kab iyo karin midna mu helin saa darteed waana waxyaabaha ugu muhiimsan almuhim dharkii bay ku jiraan marka qofka inuu dharkiisu daahir yahay nadiif yahay weeye kabuhuna waa ka mid qofkii hadduu ku tukanayo kabaha waa in kabihiisu ay yihiin kuwa nadiif oo nijaas lahayn hadduu midkiin masjidka yimaado kabaha ha eego hadduu wasaq ku arka ha ka masaxo dabeetana ha ku tukado xadiidka waxaa laga qaadanaya marka hore in lagu tukan karo kabaha markay nadiif yihiin sida dharka kaleba loogu tukanayo markuu nadiif yahay markuu nijaas yahayna la isaga bixinayo nacawistaadu hadday nijaas tahay dee kuma tukanayso hadday daahirtayna waad ku tukan kabtuna waa saas oo kale waaya haddii laakiin ay nijaas leedahay salawaadadana way inoo soo socda haddii nijaas ay leedahayna laguma tukanayo markuu masjidkii gelaya ha eego ee uu tukanayo waaya marka dabeedna haddii uu qofku ku tukado isagii oo ay nijaas leeyihin hadduu ku tukado gadaal ka xusuusta miyuu soo celinaya mise sooma celinaya haa iyo mayaba la yidhi aimo badane waxay ku tegayaan haddii qofku uu shuruudii laga waayo mid kamida de wataynu xadiidkii hore kusoo marayna inuu soo celinayo salaadii qaarna sooma celinaya bay leeyihin oo arrintan mid gaaray ka dhigayaan malbaska iyo huga oo waxay usoo qaadanayaan xanaabiladu xadiidkii ahaa nebigu calayhi salaatu wasalaam isagoo ku tukanaya kabaha ayuu iska bixiyo wuu tuuray asxaabtuna way wada tuureen markuu ka baxay bay yidhaahdeen ayuu maxaa isaga tuurtee de adigu maxaad u tuurtay bay idhahdeen dagaalshu yidhahd wuxu hi ariga wixii eryaan ka cararee de adigu waxaad u tuurtaan aan anag turna waxaan moodnay wax kusoo soo deganay aniga malaggaa ii sheegay inay nijaas kabtur leedahay saa darteed baan u bixiyey muu soo celinin salaadii nebigu caleyhi salaatu wasalaam ayay ku tegayaan marka maadaama qofku aan aanu ukasina wiilowsanaa halkaa waa masale ay isku khilaafsayin yihin laakiin sida ixtiyaadka iyo dadaalka badani qofku waan iska soo celiyo waxaynu ka faaidaysanoo kale ixtiraamu lmasaajid wa tadhiiruhaa can aladaa waalqadib masjidkii in la ixtiraamo masaajidadii wixii wasakana laga ilaaliyo ilaa waa meeshii lagu cibaadaysanayo waa inay nadiif noqoto sida gurigaaga oo kale ilaahay baa wuxuu yihi wadahir baytiya lilطaa'ifiina waalqaa'imiina wاrukci sujuud gurigayga baa ilaahay u nadiifi dadka ku dawaafaya ee ku cibaadaysanaya rukuucsana sujuudsan u nadiifi waqaalat caaisha radia allahu canha xadiidkii sugnaa amarana rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam an nabniya almasaajid fi duur waan nunadif wanudayib nebigu wuxuuna faray masaajidada inaanu deegaanka iyo xaafadaha ku badino nadiifino udgoonaynana ile gurigaaga intaadaad la jecesha inaad guri hesho waad jecesha nadiifna uu noqdo udgoonaado imidukeenani waa nadiif laakin udgoonkaasaan badnayn maystiri <laughs> saalkiina dee unsiga inay noo keena aan inta badan shidne dhul iyo hoosta waayo oo cadarku isqabtaayo away leeyimta sida carabtu aad marka salaad walba la bilaabayo afartaa koonuu ka baxayaa unsigii ay maaragtay dumarku lacagta badan ku bixin jireen waayo taasi wey marka waxaan uga jeedaa de haddaad tidhaahdo sunnahan dabiqaya oo dabeetana labadii kabood aad halkaa kala soo gasho aad ku tukato sunnuhu xadiidkan ku tukada qura kabyaha lagu tukado odhanayo oo keliya maaha laakiin aayaddan iyo xadiidkan caaisha tilmaamaya in la nadiifiyo maskioo la gooreeyo isna waa sunna marka labadii daliil baa la isla akriyaya kana waa mid lagu camal falayo kana waa mid lagu camal falayo marka waa in la jamciyaa waa kuwa culimada ku jamciya marka haddii qofku uu ku tukanayo meel bannaan oo ciida ama musaafir uu yahay oo socdaal aad meel iska bataaxahoo ciida oo dee aan goglanayn oo boor aad ku tukanay dee iskaga tuko saas unu yaro egoo cagaha un ku xoqo ku engeji dabeetana iskaga tuko had jeer markanaynu jinaasadaha iyo meelahaas ku tukanayno boorkuna dee uu ka duulayo haddii haddee boorkii cagaha geliso waxa kaaga fiican cagsi mar hadday nadiifta inaad kariiskaga tukato safarkii waa saas oo kale midigii waa saas oo kale laakiin sida uu sheegaya xadiidkan caisha marka masjidkan oo kale lagu tukanayo rooga leh aadka u nadiifta dhaska laga ilaalinayo waa inaad la baxda kabihi dac ku rido arinku waa saas ya so ismaynu geyn labadii waa lagu wada camal falay kii lahaa lagu tukado waa jaa iyo kii lahaa masjidka nadaafadiisa la ilaaliyo waaya wallahu wa wataala alam